yeesha rafcii heeda hooyaday ulmadu ka cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal sanad wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taarikh waxay ku aansiyasan tahay kowda bisha janaayo sannada qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah dowladda jabaan oo wada dadaalo ay ku doodgaraynayso shacabka ku nool qeybo ka mida ah gobolada dalka oo uu dhulgariir ku dhuftay sidoo kale duufaanta sunaamida waxaan kaloo soo qaadan doonaa ukrein iyo ruushka oo midba midka kale uu ku eedeynayo weeraro ay fuliyeen labada dhinac xilli eh, markaa weli uu socdo dagaalka dhinacyada u dhexeeya ee gobolada wadanka ka socda waxaad kaloo maqli doontaan shacabka falastiiniyiinta oo weli ay ka dariyaamayaan dhagoodana maqlayaan duqeymaha ciidamada yahuuddu ay ka wadaan koonfurta iyo bartamaha gaza xili sanad cusub la galay qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ah warbixina gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan mar kale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka ka er sida xowral xayjaad nafta iisa gelisa jannada iyo sida xowral xayjaad nafta iisa gelisa xasuusta shaqaadii xanuunka dhaaciisi yaanu xantaday sidii fuulay yaanu xashooday sidii ugu xantaday sidii fuulay yaanu xashooday

dhaqaa arka isbeddelay la ulusha xayaabiyo xirxalin kitaabka isbeddelay la ulusha madam

danaysidii fuulay miyaan xishoodae sidii ugu xalayiyo macaway xisaabti xeerkiisa mudanba sharaf lagu xurmeeya xeerkiisa mudan sharaf lagu xurmeeya hel ma weydaarasyani xamarba isuu ku xidhan yahay ilise heer ma weyda dhegeysiiyey xeerkiisa mudanba ayaad maqlayseen waxaa ku luqeynaya fanaaniinta xasan aadan samatar iyo shankaroon axmed ereydaystan waxaa allah u raxmaday abwaan maxamed cali kaariye laxanka waxaa saaray axmed nuur jangow waa heysii la qabtay kun sagaal boqol toddobiyo bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka keyre maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa ku dheer barnaamijkuna waa kulanka knisiiya shaaraf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo

gudoonka golaha shacabka ayaa digniin u diray xildhibaano badan oo ka mida ah golaha shacabka uu sheegay inaysan inta badan imaan fadhiyada golaha shacabka si guudna waxa uu ugu eedeeyey xildhibaanada oo golaha shacabka tiradooda ay gaarayso xildhibaan in laga waayay xubno buuxiya koorumka loogu talagalay inuu ku furmo marka la eego kulanka golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu tilmaamay in ay ceeb ku tahay Eh, xubnaha matala shacabka soomaaliyeed ee golaha shacbiga in laga waayay boqol iyo afartan xubnood oo uu ku furmi karo eh, kooramka xubnaha golaha shacabka ama tiro ku dhowba oo boqol soddon wuxuu tilmaamay in arrinta ay nasiib darro tahay xildhibaanaduna ay u dhaarteen shacabka soomaaliyeed mas-uuliyadna ay qaadeen lagana rabo inay gutaan shaqooyinkooda wuxuu ugu baaqay inay soo xaadiraan fadhiyada golaha shacabka si ay u gutaan waajibaadka saaran wuxuu tilmaamay in fadhiga afraad uu yahay mid xasaasiya muhiimna u ah marka la eego danaha guud ee dowladnimada iyo shacabka soomaaliyeedba loogana baahan yahay xubnaha golaha shacabku inay waajibaadkooda gutaan si golaha shacabka u meelmariyo shuruucda ay u baahan yihiin eh, markaa in lagu meelmariyo ama ay ku shaqeeyaan xukuumadda iyo dowladaba waa kan gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe xildhibaanada imid waan idin mahadcelinayaa waajibkii inaad gudateen laakiin walaalayaal waxaa u baahan in la isweydiiyo inaan laba boqol iyo toddobaatan shan xildhibaan aan ka weyno boqol iyo afartan xildhibaan runtii baarlamaankeena ceeb ay ku tahay aadaan ugu xumahay kalfadhiga hadduu xor leeyahay kalfadhigan afaraad waxaa lanooga baahanaa shuruuc muhiim ah dalkeen u baahan yahay inaan ansixino ayaa lanooga baahnaa marka xildhibaanada maqan dhowr jeerna arrintaas waan ka hadalnay qaab oo waxaa jiray xildhibaanada imaan waayo yacnii sharcigana farahyo inaan maaragtay yani bel kasta dhammaadkeed xildhibaanada imaan waayey in diiwaangelin la sameeyo wax badanaa heerka noo ogol yahay runtii aadaan u ixtiraamayn xildhibaanada laakiin haddii shaqadii saas noqoto aaday maaragtay foolxum u tahay marka idinkoo aad u mahadsan xildhibaanada fadhiga waad mahadsantihiin hilbaanada maqan waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa oo aan ku adkaynayaa inay shaqadooda iyo waajibaadkooda gutaan soo xaadaraan ummaddii shalay maaragtay dooratay oo ayagana kitaabka ilaahay ugu dhaarteen inay u shaqaynahayn inay waajibaadkooda inay fushidaan oo maaragtay soo xaadaraan baan u jeedinaynaa marka sidaa daraaddeed maadaama koromkii la waayey adduunyada hataa meelaha qaarkooda waxaa jira baarlamaanka hadii sharciga maalintii la furaayana korum a ah lagu shaqeeyaa maalintii codka la qaadahayna korumka la sugaa laakiin adduunyada waxaa jirtaa baarlamaanada qaar waxaa jira in haddii ilaa kontumeeyh labaan oo kale soo fadhiistaan dooday socon karta hataa waa jirtaa hadda kahor markaan aragnay dadkeen maraan soo jeedinay dadku waa ka shakeen waxay yidhahdeen maya dadka haddii saas la yidhaahdo waa fududaysnaaynaan ayadoo korum dhammaynin marna la furin taasaa noo qoranaya dastuuri noo ah heer hooseedkeenu ku cad marka sidaa daraaddeed inagoo koorum helin shirki lama furi karo sidaa daraaddeed markii shirki maanta wuxuu u baaqiday kooram la'aan ayadoon dareensanahay in magaaladan xildhibaanada ay joogaan taas anaga ceeb nagu tahay sidaa daraaddeed koorumka shirkeena maanta waa inoo xiran yahay gumiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayuu ahaa eh, dhinaca kalena dhowaan dowladda soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare waxa uu tilmaamay in dhowaan la qaadi doono dhagxaanta yaala qaar ka mid a ah wadooyinka magaalada muqdisho si loo fududeeyo socodka dadka iyo gaadiidka ra waxa uu sheegay in markaa la doonayo in la muujiyo amniga ka jira muqdisho taa badelkeedana la filayo hay-adaha amnigu inay shaqooyinkooda wax ka qabashada amniga laba jibaaraan shacabkana iyo sidoo kale gaadiidyadana loo fududeeyo socodka gaadiidka iyo dadweynaha si ay markaa looga dareemo amniga magaalada muqdisho haddaba haddii laga qaado dhagxanta maxay kusoo kordhin kartaa isu socodka ee eh, magaalada muqdisho sidoo kalena eh, maxay ka bedeli kartaa sugitaanka amniga caasimadda waxaa warbixin inooga diyaariya waryaheena axmed diran nuur waxaan sugaynaa sidaan ku heshiinay hadday bishan dhammaatay oo janawari la gaaray waa in la qaado dhagxaantii aan ku heshiinay hadday bishan dhammaatay la qaado waa la qaadayaa ilaah iidankii magaalada muqdisho waxay soo martay marxalado kala duwan tan iyo dagaaladii sokeeye marba masiibo ayay ka tallaabsanaysay iyadoo marba albaab cusub oo nabadda ah uu u furmayey shantii sane ee u dambeysay muqdisho gaar ahaan sanadkii ugu dambeeyey waxaa heshay nabad iyo neecaw ka badan midii hore ha yeeshee halxeraalaha weli la furi laayahay ee xujada noqday ayaa ah dhagaxaanta yaalla muqdisho tan iyo labada kun toban iyo toddobadii xukuumaddii xasan cali khayre ayaa la dhigay wadooyinka ugu waaweyn magaalada muqdisho dhagaxaan aad u fara badan kuwaas oo socodka magaalada muqdisho jidweeye ku noqotay inkastoo shacabka muqdisho hadda ay la qabsadeen haddana waxa ay ku ahayd caqabad aad u fara badan ha yeeshee dowladda soomaaliya warkii ugu wanaagsanaa oo shacabka muqdisho ay maqlaan muddo sannado ah ayaa ka soo yeeray xukuumadda soomaaliya kaas oo ah in sida ugu dhaqsiyaha badan dhowaan la qaadi doono dhammaan dhagaxaanta ayaala wadooyinka muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibarre oo ka qaybgelayay kulan looga hadlayay amniga caasimadda muqdisho ayaa maalin ka hor sheegay islamarkaana amar ku bixiyey in si deg dega ah loo qaado dhagaxaanta yaala muqdisho marka waxaan rabnaa in la qaado dhagxaantaas amni xumaday kow ka yihiin shacabkuna waa ka sheegteen annaga ha ka sheeganayna xataa shido waay marka amnigana waxay ku yihiin caqabad foolxumay ku yihiin magaalada waxaan rajaynayaa in la qaado haddii ilaah idhaahdo sida ugu dhaqsaha badan mar hadday bishan dhammaatay waa la qaadaa taas ra wasaare xamsi waxa uu horey u sheegay inay tahay cawaaqib xumo ama mustaqbal xumo keliya in waddada maka almukarama lagaga arka madaxtooyada iyo sidoo kale garoonka adancadda keliya ay noqoto xayndaab oo ay isku soo koobaan dhammaan hay-adaha dowladda iyo shacabka kuwooda ugu ladan inta kalena muqdisho ay baylah noqoto taasoo ka dhigan mustaqbalka muqdisho inuu kasii lallaadsanayo godeer oo mugdi ah ummad dhan khalqi dhan dowlad waxay dowlad ku noqon makal mukarama iyo wixii xaggan ka soo ah iyo kolba xaafadaynaas hadda eerboodkii baa la dhex galay waxaan ka cabsanayaa in eerboodkaan hoteello ka dhex dhisanna maalin dhow iyo guryo berrigii baan ka soo qaxnay xaggaan usii soconnaa sidaas marka ma waxayla tahay sidaas sax maa amniga caasimadda waxay ku xiran tahay marka hore in laga howlgalo daafaha magaalada muqdisho iyo gobollada ku hareeraysan ciidamada macawisleyda ee deegaanka iyo kuwa milatariga soomaaliya ayaa sanadkii u dambeeyey ee tegay ee laba kun saddex waxay sameeyeen howlgalladii ugu ballarnaa taas oo muqdisho ay heshay neecaw iyo naqas ka soo fuqay sidaas waxaa qaba xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sambalorshi taliyihii hore ee hay-adda sugidda nisa haddii aan xabadda matabaanta laga bilaabay xaggana aaday baa loo keenay ama xeebta lagu keenay xaggana hadda socota jeexjeex maa la ah, mase shabeelow dhaaftay oo caad maraysa kolal macawusley ahayn qaraxyadii meeshaan loogu tala galay waa kuwa maxaas ka dhacay oo buluburda ka dhacay oo beledweyne ka dhacay oo dhuusamareeb ka dhacay magaalo haddaad aragto ammaankeeda qori lagu sugaayo ammaan kama jiro magaalo haddaad aragto madaxeeda qoriyo ku dhex wadato ammaan kama jiro adduunka meesha keliyaho nin madaxu hadduu rabo inuu timo soo jirto dabajeex lagu waardayn horta muqdishaa ka jirta wejigaas in laga badanaa very important waa muhiim hadda xakamaynta hubka ayaa la sheegay waa lasoo xakamay dabajeexi meelaa lasoo dhigay tiknikadii meelaa lasoo dhigay waxaa la rabaa qoray in laga mamnuuca magaalada ciidamada amniga ee caasimadda iyaga laftoodu caqabad ayay ku yihiin amniga magaalada waayo iyagoo awood isbidaya oo hubaysan ayay si daandaansi ah oo aan asluubaysnayn ula dhaqmaan shacabka mararka qaarkood waxaaba taasi sii dheer mas-uuliyiinta wata ilaalada oo hub aad u fara badan magaalada la dhexmara taas oo shacabka si awood ah u dulmara mararka qaar xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaah ayaa qaba in dhammaan hubka laga dhiga kuwa awoodda isbidaya ee shacabka daandaansiga ku haya markaan arko marka baabuur dabajeexyo badan saaran yihiin waa la yaabaa kow horta dabajeexa magaalada laga dhaafo sidiisaba dabajeexu shaqo uu ka qabto magaalada qofkii amniyan ii sheega xero waa ooli karaa xafiis guri waa ooli karaa laakiin baabuur cabdibilaa inuu intuu saaran yahay magaalada marna xagga u aado marna xagga u aado waa foolxume hortaa laga dhaafo labo madaxdu laba askari ka badan uma baahna ayadan ha iska dhaafto laba qoryo aakyaal wata ka badan uma baahna duruuf kastaba ha keentay in la dhiga muqdisho dhagaxaan si amniga loo sugo yeelkeedii haddii la qaado dhagaxaanta haddana cabsi kale ayaa jirta oo shacabka wajihi karta taas oo ah al-shabaab inay beegsadaan oo ay gawaari qaraxyo laga soo buuxiyey magaalada ay soo geliyaan iyadoo hadda mararka qaar keliya ay dhacdo qof naftii halliga ah inuu ismiidaamiyo isla markaana laga nabad helay shabaabkii qaraxyada magaalada muqdisho gawaarida ka soo buuxin jiray ma dhici kartaa mar kale in la arko al-shabaab oo qaraxyo gawaari waaweyn soo geliya magaalada haddii la qaado dhagaxaanta yaalla muqdisho oo ma la isku hallayn karaa keliya askarta su-aashaas waxaan weydiiyey falanqeeyo ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda cabdiraxmaan idris haddana magaalada amnigeedu waxay salooyahay aada buu u fiican yahay wax dhibaato eh, oo hadda oo culus ma jiraan dabcan way iska jiri karaan marmar eh, wax iska dhaca laakiin eh, sidii ay magaalada ahaan jirtay aada bay uga xasiloon tahay marka maxaanta duruufaa keentay oo loor soo dhigay meesha duruuftii haddii ay maaragtay ka baxday meesha sabab ay u taallo ma jirto aniga waxaan isleeyahay jaangooyinka siyaasada jaangooyinka amniga magaalada dowladda iskale maamee amniga iyadaana markii hore soo dhigay meesha si kastaba waxaan indhaha laga qabsan karin amniga muqdisho oo soo hagaagay sanadkii u dambeeyey eena dhaafaya iyagoo shacabka muqdisho ay mahadiyeen askarta naftooda u huraya ee taagan wadooyinka caasimadda ha qorshaha hay-adaha ammaanka dalka kuwa gobolka banaadir iyo dhammaan dowladda soomaaliya ayaa laga dhursugayaa sanadkan maanta koob ah ee laba kun afar iyo labaatan sida uu noqdo amniga caasimadda inuu horumar sameeyo ama inuu dib dibudhac wajaho sanad weliba oo curtaa dunida waxaa wataa maalmihiisa saameynta leh haddii ay ahaan lahayd murug iyo farxad intaba sanadkii naga dhammaaday ummadda soomaaliyeed waxaa ka baxay dadyow magac iyo maamuus ku dhex lahaa bulshada islamarkaana geeridoodu ay gelgishay qulubta dad badan waxaynu eegi doonaa dadkii ugu caansanaa qaar ka mid ah dadkii geeriyooday sanadkii naga dhammaaday ee fanaan maxamuud xaaji caalin gaaywarow walaha u raxmade ayaa ka mid ah dadkii geeriyooday sanadkii naga dhammaaday ee labakuaaaakii bishii janaayo ayuu geeriyooday allahu raxmadee fanaankii weynaa maxamuud xaaji caalin gaywarow sidoo kale dadkii kale ee iyana geeriyooday waxaa kamid ah allah u raxmadee tobankii bishii maarso magaalada boorama ee gobolka awdal waxaa ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd ee aamine cabdulaahi xirsi oo iyana lagu xasuusto kaalintii ay ku lahayd fanka soomaalida iyo horumarkiisaba sidoo kale dadkii ugu caansanaa ee soomaalida ah ee geeriyooday sanadkii naga dhammaaday waxaa ka mid ah allah u raxmadee shantii bishii abril waxaa geeriyooday rofesor ismaaciil maxamuud hurre buubaa oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladda soomaaliya ismaaciil hurre buubaa waxa uu soomaaliya kasoo qabtay xilal ay kamid yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda iyo sidoo kale xilal kale oo kala duwan oo uu kala soo shaqeeyay dowladda soomaaliya intii uu noolaa allaha u raxmade dadkii kale ee geeriyooday sanadkii naga dhammaaday waxaa kamid ah allaha u raxmade koob iyo bishii maajo magaalada muqdisho waxaa ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd khadre cumar dhuule oo iyana uu dhalay allaha u raxmaday fanaankii weynaa ee cumar dhuule marka la eego xubnaha kale ee geeriyooday ee soomaalida magacii maamuus ku dhex lahaa waxaa kamid ah allaha u raxmaday fanaankii weynaa axmed naaji sacad oo isaguna geeriyooday afartii bishii sebteembar sanadkii naga dhammaaday ee laba kaasi oo ku geeriyooday magaalada london ee cariga ingiriiska axmed naaji waxa uu ka mid ahaa dadka saameynta ku dhaxlay bulshada soomaalida ee inta badanna lagu xasuusanayay marka la eego kuluqeynta hiisaha mulaxamiistana ahaa sidoo kalena muusiga garaaci jiray dadkii kale ee geeriyooday soomaalidana markaa ay aadka u garanayeen waxaa ka mid ah allah u raxmadee sagaaliy tobankii bishii oktoobar magaalada muqdisho waxaa ku geeriyooday marxuum xasan sabriye afrax xasan gareed oo mulaxamiiste ahaa soomaaliduna ay aada u taqaanay waxa uu ka mid ahaa hobalada waaberi waxaana ay aad u garanayay bulshada soomaalida gaar ahaana bahda fanka sidoo kale dadkii aadka loo garanayay ee geeriyooday sanadkii naga dhamaaday iyana waxaa ka mid ah allah u raxmadee fanaankii maxamed xasan barrow oo lixdii bishii novembar ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya halkaa uu ku xanuunsanaa weli barnaamijka kulanka ayaad degeysanaysaan keerina waad nagala socotaan saaxiib yaa ku nool weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiib ciyaare barkan haddii ay eegnana dalka jabaan waxaa weli socda dadaalo lagu daadgureynayo dadka ku nool qeybo kamid ah deegaanada dhaca xeebaha wadankaasi jabaan gaar ahaan ishikawa halka loo yaqaano oo dhacda bartamaha wadankaasi jabaan hay-adda saadaarinta ee loo yaqaano jaban metrological agence waxay qortay in deegaanada inta badan ay ku dhufteen sunaamigu iyo dhulgariirka laga dareemay loo baahan yahay dadku inay ka fogaadaan maadaama cabsida ugu weyn laqaba ay tahay in haddii mar kale arrintan ay soo noqoto ay dhici karto burbur xoog leh iyo sidoo kale khasaare nafeed inuu ka dhasho waxaana sidoo kale lasoo wariyey in dhanka eh, koonfurta eh, ay gaartay gaar ahaan eh, dalka koonfur kuuriya sunaamidan waxaa la tilmaamay in laga dareemay qeybo kamid a ah xeebaha dhanka koonfureed ee kuuriyada koonfureed sida ay sheegtay hay-adda loo yaqaano ee japan metrological agence waxaa lasoo warinayaa walaac ugu badan ee laqabo inuu yahay in hadii aan laga daadgurayn dadka ku nool ee deegaanada sunaamidu ay saameysay dhulgariirkana laga dareemay inay dhici karto in khasaare nafeed mid hantiyadeed oo xoogle uu ka dhasho arintan dowladduna waxay dadaal ugu jirtaa in laga daadgureeyo dadka eh, si aysan u dhicin khasaaro ay eh, lixaaddan usoo gaarin eh, dadka rayidka ah ee jabaan ee ku nool deegaanada ee dhaca marka dhulka xeebaha xukuumaddu waxa ay sheegtay in dadaal loogu jiro sidii marka arinta wax looga qaban lahaa loona xalin lahaa marka la eego arrimaha ku aadan dhibaatada kasoo korortay ee dhulgariirka uu sababay iyo sidoo kale sunaamiduba dhinaca kalena ugu yaraan shan ruux ayaa geeriyootay xubno kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii duqeyn ay ka dhacday gobolka odesa loo yaqaano oo dhaca koonfurta wadanka ukraine waxaa sidoo kale laga dareemay khasaaraha ka dhashay duqeymaha diyaaradaha androniska ee aan duuliyaha lahayn ee militari ruushku ay geysanayaan ee qeyb kamid a ah janeskiilka loo yaqaano iyo deegaano kale oo dhaca koonfurta wadanka ukraine denis bushlin oo isagu ah madaxa gobolka ruushku ay xoogga ku qabsadeen ee janeski waxa uu tilmaamay in afar ruux ay geeriyoodeen xubno kalena ay dhaawac soo gaareen kadib markii duqeymo xoogle laga fuliyey qeybo kamid a ah ee gobolka sidoo kale waxaa lasoo wariyay in afar toban ruux ay dhaawacmeen ole kerber oo isagu ah gabarnarka gobolka odesa wuxuu ku waramay in hal ruux uu geeriyooday kadib markii diyaaradaha dagaalka ruushku ay duqeymo ka geysteen hojaza waxaana labada dhinac midba midka kale uu ku eedeeyey in duqeymaha ay ku bartilmaameysateen deegaanada ruushku ay gacanta ku hayaan halka ukrein ayaa ku doodeysa in ruushku ay duqeeyeen gooba iyo dhismayaal ay dad rayada degan yihiin waxaana weli muuqata in dagaalka u dhexeeya ukrein iyo ruushka uu sii soconayo iyadoo xitaa la galay horaanta sanadka eh, cusub ee laba Eh, dhinacyadu waxaa sidoo kale muddooyinkii lasoo dhaafay ay wadeen eh, weeraro u muuqday kuwa argoosi ah iyadoo ukrein laftirkeedu aysan dab yarshideen oo dhowr mar ay duqeysay deegaano ay farsamo ku leeyihiin ciidamada ruushka gaar ahaan kuwa dhacaxadka ee loo yaqaano belgrad halkaasi oo ay ku dhinteen koob iyo labaatan ruux koob iyo waa boqol koob iyo toban ay ku dhaawacmeen waxaana muuqata in ruushku iyana ay duqeymaha u fulinayaan kuwa u muuqda argoosi maadaama ay duqeymuhu yihiin kuwa inta badan loo geysanayo fariisimo ay ciidamada ruushku leeyihiin halka iyana taa bedelkeeda ruushku ay bartilmaameysanayaan deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada ukrain dhaca magaalooyinka waaweyn ee wadanka ukrain oo xitaa ay ku jirto magaalo madaxda wadankaasi ukrain ee kiev oo iyo laftirkeedu duqeyn xoogle ay ka fuliyeen diyaaradaha droniska ee militariga wadankaasi ruushka dhinaca kale falastiin iyadoo la galay sanadka cusub ee waxa ay wajahaysaa weli xaalad adag ciidamada milatariga yuhuuda diyaaradooda ayaana weli wada duqeymaha loo meeldayin oo ay ka geysanayaan magaalooyin badan oo dhaca koonfurta iyo bartamaha gaza tirada dhimashada ayaana sii korortay ee guriga loo yaqaano waa guri ku yaala magaazi oo ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada yuhuuda tirada dhimashada waxay gaartay shan toban ruux kadib markii ciidamada yuhuuddu ay duqeeyeen ee mid ka mid mida ah guryaha ku yaala xerada qaxootiga ee magaazi loo yaqaano ee dhacda bartamaha magaalada gaza sida ay soo waranayaan wariyaasha aljaziira ee kasoo waramaya halka dhinaca kalena iran waxay xaqiijisay in markaa maraakiib dagaal u daabushay markaasi badda cas xilli ay sii kordhayso xiisada udhexeysa reer galbeedka xuutiyiinta yemen oo garab ka helaya iran iyo sidoo kale xukuumadda tehran waxay shaaca ka qaaday iiraan in markabka eh, nuuca dagaal ay leeyihiin ciidamada milatariga ee iiraan eh, loona yaqaano i r s albres eh, qeybna ka ah afar iyo sagaashan kamida ah maraakiibta dagaalka ee milatariga iiraan inuu markaa u dhaqaaqay ayay sheegeen halka loo yaqaano baabal mandab oo ah marin muhiim ah iyo sidoo kale dhinacyada kale ee badda cas ee isku xira yemen iyo baabalmandabka iyo dhinacyo kale oo badda cas ka mid a ah. arrintan waxay sii kordhinaysaa xiisada u dhexeysa reer galbeedka iyo sidoo kale xuutiyiinta yemen oo iyaguna taageero ka helaya xukuumadda iran maraakiibta dagaalka hore ayay u diyaarsatay ciidamada ama u diyaarsadaan ciidamada militariga ee wadankaasi iran iyadoo oo kacaankii loo yaqaanay iranian revolution ee kun ka curtay wadanka iran ay markaa u diyaariyeen inay uga hortagaan eh, dhinacyada ishayeen ay hore u dagaalameen haddii ahaan lahayd ciraaq iyo dalalka reer galbeedka oo inta badan iyagu ay ka dhexeeyaan ismariwaa dhanka siyaasadda ah waxaa sidoo kale warbaahintu ay qoreysaa xili taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee wadanka iiraan cali akhbar axmadiyan isna la sheegay inuu kuna la qaatay saraakiil sarsare oo ka mid ah xubnaha xuutiyiinta yemen uu ka mid yahay maxamed cabdulsalaam macadda waxa ay ka wada hadleen labada dhinac balse warbaahinta iiraan waxa qorayaan in xukuumadda tehraan ay bogaadisay dagaalyahanada xuutiyiinta yemen taageerada ay siinayaan eh, marka la eego eh, xukuumadda falastiin iyo shacabka falastiin oo dhibaato xoog la wajahaya xiisada ka aloosan qeybo kamida ah badda cas ayaa timid kadib markii xuutiyiinta yemen ay toddobaadyo ka hor dhowr mar weerar ka geysteen badda ayna ku weerareen maraakiib ay leeyihiin reer galbeedka iyo kuwa ganacsi oo xiriir leh israel xilli ay digniin u direen horay maraakiibta oo ay ku tilmaameen marnaba inaysan eh, gaari karin imaan karinna isticmaali karinna badda castaasi oo walwal ku abuurtay reer galbeedka oo iyagu inta badan aada u isticmaala badda cas sidoo kalena keentay in dalalka mareykanka ingiriiska iyo dalal oo reer galbeedka ka mid ah ay sheegaan inay bilaabayaan howlgal ka dhan ah yemen kana bilaabayaan ee eh, badda cas wali barnaamij kulankaad degeysanaysaan kenana ad nagala socotaan dhegeystayaal k nafteydai haweentaan ka naftayda haweentan ka doortay sida dayaxaanuuray habadad doontaa jeclaay heedha waan ku diraaya degmadaan ku gaadhsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaay heedha waan ku diraaya degmadaan ku gaadhsiin lagu dabaadeegi durbana lagu dumiwaxaa iga dardaarana ducaduma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy waxaa iga qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda caadi hadaganay hoydaadoy جودا dagaali maayaan kuna doodi maayaan kuna dayrin maayaan geel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan geel waa ku daraara adigu waa ka daran yahay caanaha durduuru dhex dabaalan doonta dabad baa lagu lisii doqonyaa lagugu odhan dugmayaa laga garan awrka dabarka la ogo dhex dabaalan doonta dabad baa lagu lisii doqonyaa lagugu odhan dudmayaa laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduma noqoti toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye haddaganay hooydaadoy amahungowdo daaca daganay hoydadooy mahungowdoda magaalada dushoodiyo degmadaad yara bixi duutadaad mar soomaaliya dhulka daawadoonta danta lagama boode waxaa jira dilaali degalada dushood iyo duuladkaadu yara bixi dudadaad mar soo mariye dhulka daawan doonta runta lagama boode waxaa jira dilaaliyo kuwa diraadiraalo dafku soo yidhaahee waa inaad ka durugta ayan laysku keendirinna cabyona kaladin kuwa dadku soo yidhaahdeen waa inaad ka duruubta ayan laysku keendeelin nacabyona kala deelin waxaa iga dardaarana ducaduma noqotee dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqeyhoa noqoye waxa iga noqotee waxaanuna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqa i hooyada noqoy heystii ubaxoo dilaaco ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaanka muuse ismaaciil qalinle waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka yeeran heese kale iyo warbixino kale ayaa socda balse markan waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantao kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalin isniina taariikhdan waxay ku beegan tahay kowda bisha koowaad ee janaayo sanadkuna waa laba kun afariyo labaatan waa maalinta koowaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo saddex boqol lixdan iyo shan maalin oo keliya dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa dadka magaalada muqdisho u qabtay inay muddo saddex cishaha hubkooda ay dowladda ugu soo wareejiyaan maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii kooxaha hubaysnaa ayaa degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ku dilay allaha u naxariistay weriye xasan mayow xasan oo magaaladaasi ka shaqaynayey maanta oo kale sanadii labadii kun afariyo tobankii qaraxyo loo adeegsaday baabuur miinaysan ayaa ka dhacay agagarka hotel jaziira oo u dhow garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadii kun sideed boqol iyo kowgii baarlamaankii xilligaasi ee ireland ayaa u codeeyey inay ka mid noqdaan oo ay ku biiraan boqortooyada ingiriiska maanta oo kale sannadii kun siddeed boqol iyo afartii dalka hayti oo ka mid ah wadamada laatiin amerika ayaa madax banaanadiisa ka qaatay faransiiska oo gumaysan jiray maanta oo kale sanadii kun siddeed boqol iyo sideeddii ingiriiska ayaa qabsaday dalka sirilion oo ku yaala galbeedka afrika maanta oo kale sannadii kun siddeed boqol toddobaatan iyo toddobadii boqortooyada ingiriiska ayaa qabsatay dalka hindiya maanta oo kale sanadii kun siddeed boqol sagaashankii talyaaniga ayaa qabsaday dhulka maanta la yidhaahdo dalka elitereya oo waagaasi dhulka etoobiya ka mid ahaa maanta oo kale sannadii kun siddeed boqol sagaashan iyo lixdii sinisyahankii u dhashay dalka jarmalka william rongin ayaa ku dhawaaqay inuu si buuxda u soo saaray raajada la saaro bukaanada maanta oo kale sannadii kun sagaal boqol labaiyo tobankii jamhuuriyadda shiinaha oo aysan ka jirin nidaam boqortooyo ayaa lagu dhawaaqay maanta oo kale sannadii kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii fidel castro ayaa qabsaday talada dalka kuuba maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii lacagta yuurowga ayaa si rasmi ah u noqotay lacagta laga isticmaalo wadamada ku jira ururka midooda yurub guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaan aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waamahadsantahay ibraahim xuseen oo la socodsiinaysa xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka warbixinada kale barnamijka d n c kuuriyada waqooyi hogaamiyahooda kim janan waxauu mar kale ku celiyey digniinta ku aadan xulafada reer galbeedka gaar ahaan kuuriyada koonfureed mareykanka iyo saaxiibada kale ay leeyihiin oo ku sheegay inay yihiin cadowga kuuriyada waqooyi kadib markii uu tilmaamay in sanadkii dhammaaday ay sameeyeen waxa ugu yeeray dayo ka dhana qarannimada iyo madaxbanaanida kuuriyada waqooyi hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim janan waxa uu faray milatariga waddanka inay mar waliba noqdaan kuwo diyaar ah una diyaargaroobaan waxa uu sheegay waa waxa ugu yeeray daandaansi milatari oo ka dhan ah xukuumadda pyongyong oo ay sameynayaan nalalka kuuriyada koonfureed iyo mareykanka wuxuu shaaca ka qaaday in iskuday weliba oo ay sameeyaan eh, mareykanka iyo xulafadiisa gacanka kuuriya ay iyaguna sameyn doonaan wax weliba uu sheegay inay ku difaacayaan qarannimada iyo madax banaanida kuuriyada waqooyi wuxuuna shaaca ka qaaday in haddii ay isku dayaan dhaqdhaqaaqyo milatari ay weerari doonaan magaalooyinka saul iyo washington oo mareykanka iyo kuuriyada koonfureed ka kala tirsan labada dhinac ee mareykanka iyo kuuriyada koofureed ayaa xoojiyay iskaashiga dhanka milatariga iyo dhaqaalaha ay sameysteen sanadkii dhammaaday taasi oo keentay inay aada uga carurto xukuumadda pyongyong iyadoo kuuriyada waqooyina ay samaysay tijaabadii ugu badnayd ee muddooyinkii u dambeeyey ay sameyso oo ay sanadkan laba kun sameeyeen waxaana ka mida ah tijaabada ay sameeyeen hub casriya oo ay kamid ahaayeen noocyadii ugu dambeeyey ee gantaalada qaaradaha iska gudba ee loo yaqaano intercontinental plastic misalis i c p m waxay sidoo kale ku guuleysteen sanadkii dhamaaday laba inay dayaxa u diraan Eh, markaa eh, dayax gacmeed ay markaa uu doonayaan in markaa uu u jaajooso amaba u keeno xogta dhanka teknolojiyadda ay ku hormareen qaar kamida ah wadamada ishayaan ee kuuriyada koonfureed iyo mareykanku ay kamid yihiin isagoo la kulmeeyey xubnaha u sareeya saraakiisha talada eh, wadankaasi haya hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim janan waxa uu faray xukuumadda pyongyong inay u diyaargarowdo sanadka bilaabanaya ee inay markaa la galaan waxa uu sheegay dagaal waxa uu ugu yeeray cadowga kuuriyada waqooyi sida ay qortay warbaahinta kuuriyada waqooyi ee magaceeda loo soo gaabiyo k c n a kim janan wuxuu shaaca ka qaaday in qorshahooda uu yahay sidoo kale bilaha soo aadan in markaa ay diraan markaa gacmeedyo cusub oo uu sheegay inay hawada u dirayaan si ay usii hormariyaan marka la eego tiknolojiyadooda iyo sidoo kale xilista xogaha ay ka helayaan wadamada kale ay ishayaan gaar ahaan kuuriyada koonfureed iyo sidoo kale mareykanka haddii uu isku dayo cadowgu in uu sameeyo dhaqdhaqaaqyo military oo ka dhana ah xukuumadda pyongyong ciidankeennu waxay diyaar u yihiin inay markaa galaan dagaal weliba wax waliba oo ku kaca iyo dhiig weliba u daata waxaynu xoojin doonaa awoodayada mar welibana waxaynu keeni doonaa sida sidaynu diyaar garoobi lahayn haddii ay noqoto farsamo ahaan iyo hub ahaan iyo ciidan ahaanba waa inoo go-an tahay ayuu u sheegay warbaahinta kim janan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo kuna la yeeshay xubnaha ugu sarsareeya ee saraakiisha xubnaha talada wadankaasi haya gaar ahaan xisbiga uu wadankaasi taladiisa ay ka go-do waxa uu sidoo kale sheegay master kim janan in mareykanku ay kordhiyeen dhaqdhaqaaqyada ka sameynayaan gacanka kuuriya taa uu sheegay inay muhiim tahay in kuuriyada waqooyi ay ku baraarugto in wax weliba suuragal ka yihiin saaxiibada mareykanka iyo sidoo kale eh, laftirkiisaba dhaqdhaqaaqyada milatarina ay keeni karaan isku dhacyo dhexmara kuuriyada waqooyi iyo sidoo kale mareykanka markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaaney sanadkii hore ayaa iskuulkan dambaysay xaalka ka warrama warbu waxba lama socotaana waa hurudaaniine xildhibaanadii puntland la soo xulay afartaa la dhaariyey waan ku haybinayne ilaahay ha ka dhigo adna hogoldaaysiyo nimca lagu heshiis yahay kiin hagaage noqolo haweeyahay no hagaage noqolohawarbow sanadkan khayrkiisa allahayna siiye war ma haysaaniine xaalad buntland haddee maanta jiq weeye war ku dayaa dhihi jirtay jiq weye maka hayna haddana ayaay war bashiirow sheekaduma waxay maraysaa gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraaya aryawaaqlo waxaad ka tagtay gartakii waxgarada logaysan jire war cabdulow garta buntland gee timirkaa lagu celiyay miyaad haangiya ruubyaha aan taarantay horta waran reedkana geydhinagatay war buntland ma taqaaniine marjac loo laabto arrimeeda xaliyee leedahay war kalemaanay weligii warka waa dhex aradhaaniine guddoomiyaha guddida xalinta khilaafaadka doorashooyinka buntland isxaaq axmed wuxuu yidhi aniga madaxweyne deni waxaan isku fahmi weynay dadka uu soo qoraya liisku noo soo bandhigay sababtoo a ah dad aanaan arkin oo aan u qalmin inay buntland ayaa ka buuxa buntlandna <laughs> sidii koonfur galbeed joylo oo wariyoo nagatay warmaday warkaaga dhexgalin reer buntland ku fahmi maayaaaniine <laughs> guddoomiyuhu wuxuu yidhi madaxweyneha waxaan ku idhi <laughs> hadda madaxweyne waxaana soo qortay buntland ma qaadi kardho mana xamili kardho kadibna inta baxay baan telefoonad dansaday buu yidhi kabacdina xogayii gudiga intuu soo qabtuu yidhi dhaariyow ku dhawaaq tagtay ayaa ku tabay maa ka dhacday gurbaankaasandeere ka dheeli doonahe war duulbaana ma garabkaa kugu jira baa layidhaa ma gacalka ha ku hayo war dani nin kasta wax saxiixahiya bow maanta waa rabaaye musharaxiintii madaxweyneha buntland waxay yidhaahdeen xildhibaanada haddadani soo qortay doorashadooda ka qaybgeli mayno asad diyaano hadlayna wuxuu yidhi sideedda janawari hoolka doorashada aadmayna hadda guriga deni baa laysugu imaanahayaa war abwaan koor wuxuu yidhi siigada dhacaysaa rag bay sababi doontaaye nin kastoo sallaan dheer u baxa siiba shawxigiiye ilaahay sidaan ka arki jiray waa ku socotaa waar waxaa kaloo la yidhi halkaad cagaa saarlayd waa intaad la seegtaa ha ka dhicin salaamada qaar lagu sigtaa jiray warba buntland garan maysaan inu ayada xallisatee waan soo socdaa kudhe waxna waan sidaa labadhe samiir yeesha weligiin soomaalay ha fuduudaan aryaab bashiirow siyaasaddu haddii lagu sarqaamo dhibay keentaahe waxaan maqli jiray sabab kale hamoodine suntaadii habeenadan waan ka seexaa waayo seedahaadii goyse wal cabdulo waxaa kaloo la yidhi eh. siligta godlaan weydaye eh. ka saalugtayo eh. sabiga ka kacaysa maleel sadaal wuxuu bixinayaa horseed horseed sahaankii anbaday war hadda bowa buntland cidlaga hadal wax qaadi kardhaa ma jidhee hadda madaxweyne deni hawshiisa waa iska wataa ciidan wuxuutood ludhigay baarlamaanka odayga ugu daaweynana wuxuu yidhi shir guddoonka noqo mucaaradkiina magaalada kale ciidan soo dhigeen baa la leeyahay hadda anigu waxaan quustay goortaan arkay siyaasadda madaxweynaha sidaa waagtahadda madaxweynihii horuu dhaliili jiray war waxaan yaabay markii cabdiwaal uu yidhi madaxweyne deni waa fiican yahay talada ha loo dhaafo sababtoo oo ah jiritaanka soomaaliya qarannimadu tiir u yaho yidhi warkaas runtii samaylerey ilma haddii aawsho waayaan edeermu waayaan war anuu waa deni wuxuu ku yidhi reer buntland maruu la doodaayey damacaygu waa dhaafsan yahay doorashiyo boobe inaan dumiyo maantiiyo inaan dib ugu soo laabto labadaa dariiqiya idin dhahaa maanta kala doorta aryaa mucaaradka denina waxay dhaheen waa riyo riyadoode eh. waxaad shalay diidaneed asaagaa laguma dayo naw riyadiinu been weeye waxba kama jiraan weeye warnimio gardarra ma fiicnee eh. musharaxiintu waxay diideen doorasho qof oo codda inay dhacdo eh. xildhibaanadii la soo xulina waa diidan yihiin maxay rabaan marka war xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur hadda kahor wuxuu yidhi waa laysoo weeraray miyuu yidhi war raysal wasaare ciidanku waa ciidankaanya miyuu yidhi uubaddi laygu eedan hadda wax aragtan inaan badbaadiyey miyuu ciidankii kabaha lagu duugi laga samri maa miyuu dad falanaatiin waxaasoo dhan anugu idinma sheegin idinmana dirsane xildhibaanku wuxuu yidhi haddii aad aragtaan meel doorasha ka dhacayso ciidamo aad u fara badan la isugu keenay doorashadaasu xalaal maahan hal booliyan idig xalaala ma dhasho ma ula jeedaa waar walla weynay doorasha aaddayaa iska diidaya ku dagaashayaa waa yeelkadiini warba waaqlow kula yaabamaya kulaylka goajacdaa weelka gubahaye hadda buntlandna arimeeda waa xallisanaysaae kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay gabadhaa samigay cabdullana wuxuu yidhi ow ninkii wanaagsan weligiis wax fiican waa la ninkii wanaagsan weligiis wax fiican waa la warsadaa war kalamaana gugi tegay waxa lagu gartaa garoowe iyo bariyo isugoodiiyo goojacadde iyo goodoo ciidan galay iyo gafur duubta quustiyo guulihii isxigay iyo war bashiiroo heestaada koobi waayo hadda kahor waxaa la qaaday barxadda gees ma diirna garowe baylah ma ahan buntland qof waalan ma ahan war xildhibaanada laleeyahay daniyaa soo qoray horta kabtan ayuu ma ku jira warba kuwa mucaaradkaaba daawud xanfar baa ku jira aryaadaha kalemaanay somalilan war kama haysiine ajna aadan dhakhtar waxay tihi war cabdulla oo aryaadhaha iyo somalilan idinka warramaya si ay isu qabadsiin kadhaa aryaa bashiiroo amba kadha'aan kaa dhegaystow hayaha igajooga adna aadan dhakhtar waxay tihi maamulada soomaaliya ka jira madaxweyne xasan shiiqaa xukuma haddii annagana madaxweyne muuse biixiyaan xukuma cid kastoo soomaaliyana lamadaas madaxweyne wixii ay gaaraanay ku gowracan yihiin nunkuna raalliyaan ku nahayo waa ku qanacsannahay heshiiskay kala saxiixdeen war cabdulla waxaan hubaa adna inaysan unnu ka dhihine halkaa aad iskaga fiiri waar adna hadday federaalka aqoonsatay gooniisutaagi miyay ka tanaasushay warbawaaqle war mahaysa markii buntland gooniisu taagi lahayd hadda miyaana dabamaryanaysaa nin aryaa war ma haysada baahashu beriga waxay maraysaa aan heshiinno aan wadahayno ila hadal adiga nawar cabdullah waa sidaad u sheegtee dad israaca oon kala raysan karin eh. runtii waa inagawarbaumrursomaalasheegayaakadhamaynaysaaninwar ah, saas maya meeli moolmudaayaamirjintiyo garyi wayteeka aale war madae joog markii somalilan laga soo taxiliya buntland waa ku soo dhowaysay war kalemaanay war ma haysaane eh. shalatii ka dhacday waa la yaabay koonfurta gobolka mudug gaar ahaan aagga caad iyo jaxjaaxa war waxaa la yidhi al-shabaabka nugulow galmudug lagugu naafeeye eh. nagnagtiyo sidaad wax u rabtana hawshuma may noqone nasab kuma muquuniyo awood nuuca aad tahay naxli kama xishootida markaad nabadda shaashayday nalkaagaa shabeellow ku damay oo nuxuus galay naftaa kugu takuurane haddaad nuuxsa kari weyday nasiibkaagii aragtaya adoo nolol ku waaraynin dhulka haysku sii nabin bulshadu ka nacdaa tahay doraad dhiiranayda shalay diiricsanayda maantana ku daabaarto dambaa ku run sheegte qurwaaqla waxaad kaloo ka tagtay dayna ruuxi qaadaba dayn baa u yaale welidigaashadiiniyo dawdhaafyadiini u dulqaadan mayne hanagu daaline samire weligiin kalemaanay warkan waad dhabjisaan sidaad waalan tihiine waxna ladiima sheegi karoo warka anaad iga boobteene duqayn xul ayaa jeexjeexa iyo aagacaad ku qabsatay nimankii khawaariij ahaa ciidamaduna afartii jeey ka soo galeen kabtaydii maaragtay aa ka raacday caad iyo aaggiisana waa isaga huleeleen baa layidhi yihi daba joogaana layidhi ciidanku saacadaha soo socdana caad bay gelayaana layidhi hadda waxa tuuto dulufa iyo cimaamad biibta geed saaranna waa la yaabaa layidhi gorgorow adigaan warhaynoo dhulkaan aad ka hadlaysa annagaa kaaga dambaynaye laba dhagar qabo inay miino duugayeen la sheegayaa la qabtoo gacanta lagu hayaa mid kastaana wuxuu sheegay magacii waalidkii ula baxay iyo kii shabaab ula baxeenoo afgarashada ahaa horta anigu waa yaabe khawaariijtu ilmaha ay magacyaha u bixihayaan iyaka maa dhalay waa dee sida fakarka looga bedelaba magacana looga bedelay maxamed la yidhaahda ayaa intay ka bedelaan ay u bixiyeen abuqudaama iyo kow he u qadaamayhaahe warkalamaanay warka waad iga boobteene duqaymada iyo dagaalada socda ay waa badan yihiin deegaanka oo dheegle gobolka shabeellada hoose iyo gobolka bayba waa lagu duqeeyey amiirro badanna waa tawafeenoo lugtay taageenaa la yidhi warba mudug baa kula dagaalamaysaanin hadda shabeelladana maxaa idin geenahaya war bashiiroo mudug iyo shabeellooyinka wax lagula dagaalamayo waa shabaab hadda daacish ma aha naw war shabaabka haddii lala dirinayo maxaa daacish lagu dhaafay oh, daacish ciidanka buntland baa hadda ku filan war kalamaanay hayemaday ma laysu soo galay war adil bilaayibilaayinkoo maroogta gobolka banaadir iyoonay koonfur galbeed ayaartoodio galab tun foodes dara doonaan ka dambe hedhegay wal dheeg dhaayay wal ariga anagada doonta tan <laughs> koonfur galbeed amis muqdishu wal ari goroonkidama aysan gordaasaan reer koonfur galbeeda buysibeen warmadaw ciyaaruhu ahoom yaa weeye ama idinla rugmataande buda buda lankitabar doranga warkaas lin sheege naw war madayow garoonka miyaa qabsateen warbow madayo kubadda waa caddaan iyo madow war madayo warkiisa beenha u maleenine taageerayaashiis ilaa buurhaka ah way ka yimaadeen weedow xataa waxba kuma harin war farxaanoo adiga laftirkaagaan war hayne taageerayaashii koonfur galbeed weedow ka yimid waxaa la arkay iyagoo hor tuban garoonka injineeriirisowaksistadionisbirtamaeshabaga wariiriyow baale waliidhiyaawley dhugunso yaleeri warmaday war mahaya haddii aan idin tiriyo magacyada ciyaartooyda koonfur galbeed deerow keerow madeeyalow isku aamow aliyow madnuur bukurow xisaab celiyow iyo qaar kaloo badan iyo qaar kaloo badan war bisla magacyadan aad tirisay anigu yaabay ma soomaaliba warwaaqlow goowdhan bakayle dabgalbaneed buritoorile waraabe iyo adagoo waagle eh soomaali ahaan iyo warya walba waxaa kadlaysan garan mayne ciyaartiina sheegaysaaniin hadda buntland mar rali qaaddacday war bashiirow hooyo ilmaheeda qaaddacday miyaad ku faanaysaa war bashiirow waxaa la yidhi shiikh tuuga iyo shandhalxaga reeba haddii la arko waa aqrisamaan haddii carruurta ku caasido danbay uga tegaysaa ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay xubintii kalamana ad maqlayseen guud ahaan wanaginta dhageystaan barnaamijka kulankood kala socoteen keenan gabagaba barnaamijka waxaan kaga tegay heesa ku luqaysa fanaanada seenabciga heystii qabriga jacaylka intaan barnaamijka lamid ku kulmi nabadgelyo Thank you.